أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka toddobiyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة الليل markuu salaadihii shanta ahaa qiraa'adii lagu akhrinaayay sheikhu inoo soo sheegay haddana waxa uu sheegayaa sunnayaasha ayuu markaa sheegayaa qiraa'ada lagu akrinaayo wuxuu ugu hormariyey salaatuleylka wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam rubamaa jahara wakhtiyada qaarkood mid sare u qaada bilqiraa'ati akhrinta mid sare u qaadoo la jahra ayuu ahaa fiiha salaatuleylka gudaheeda oo salaatuleylka marka uu tukanaayo qiraa'ada marmarka qaarkood waa la jahli jiro saruu u qaadi jiray saruu u akhrin jiray wa rubamaa asara waxaana wakhtiyada qaarkoodna dhici jirtay inuu siraysto hoos u akhriyana waa jiri jirtay yuqasiru alqiraa'ata fiiha yuqasiru waa gaabin jiray alqiraa'ata akhrinta fiiha salaatuleylka gudaheeda lagu akhrinaayo waa gaabin jiray taaratan mar wa yutiiluhaa waa dheerayn jiray axyaanan marmarna waa dheerayn jiray axyaanan ay fii axyaanin wa yubaaliqu waa ku xeel dheeraan jiray fii itaalatihaa dheeraynteeda axyaanan ukhraa marmar kalena waa ku xeel dheeraan jiray oo aad iyo aad buu dheerayn jiray xataa qaala ilaa uu ka yidhi cabdullahi bn mascuud radia allahu canh sallaytu maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam leylatan wuxuu idhi sallaytu waa tukaday maca annabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa leylatan habeen baan tukaday ama habeen gudihii baan tukaday falam yazal kama zuulina waa ahaa nafyu nafyi isbaatun wa innagii hore usoo sheegnay shay la nafiyey haddii lasii nafiyo waxay noqonayaan sugis la sugay buu markaa shaygu isu rogayaa oo zaala waxay leedahay zaala yazaalu macno nafyi bay leedahay marka zaala oo macno nafyi leh marka lam oo naafiye ah oo lafdigeeduba nafyi yahay labada ay kulmeen nafyigii baa la nafyinayaa shaygii nafyiga ahaa marka la nafiyo isbaad buu isu rogayaayo wax sugan buu noqonayaa falam yazal kama zuulin oo kama bixin ee waa ahaabaa loo jeedaayoo kaanay la macno tahay qaa'iman mid taagan buu ahaa xataa hamamtu ilaa aan ku hamiyey buu yidhi cabdullahi bn mascuud biamrin suu arrin xun aan ku hamiyey qiila waxaa lagu yidhi wamaa hamamta maxaad ku hamiday qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan ku hamiyey an aqcuda inaan fadhiisto waadara annabiya sala allahu alayh wasalam aanan ka tago nebiga sala allahu alayh wasalam ayaan ku hamiyey wa qaala xudayfatu bnu lyamaan xadiidkaa waxaa soo wariyey aanu akhrinay bukhaariyo muslim wa qaala xudayfatu bnu lyamaan waxau yidhi xudayfatu bnu lyamaan xudayfatu bnu xusayl baa la odhan jiray xusayl iyo yamaan mid walba waa la odhan jiray aabihii xusayl bisiin iyo yamaan mid walba la odhan jiray yamaan buse ku caanbaxay ka kale se laftiisa waa loo yaqaanaa magaca kale laftiisa waa loo yaqaana radia allahu canhuma xudayfe iyo aabihii bay ilaaha raalliha ka noqdeen laba saxaabi bay ahaayeen sallaytu waxaan tukaday buu yidhi maca annabiyi sala allahu alayh wasalama nabiga la jirkiisa daata laylatin habeen habeenada ka mida baan tukaday buu ihi nabiga la jirkiisa faftataxa wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam furfurtay oo u bilowday albaqarata ay suurata albaqara suuradda suuratulbaqara la yidhaahdo ayuu bilowday faqultu waxaan idhi bimacnaa nafsi ahaantaydi iyo daatadaydaan iska idhi buu yidhi yarkacu cinda almi'ati wuxuu rukuucayaabaan is idhi buu yidhi markuu aayadda boqolaad joogo uma mada dabeedna waa socdo waa dhaafay faqultu waxaan naftayda iska yidhi yusallii biha waa ku tukanayaa suuratulbaqaraba fii ragcatayni laba ragcadood buu ku tukanayaa gudahood oo labada ragcadood intuu u kala qaybiyo ayuu ilaa nusna ku tukanayaa ragcadda koowaad nuska kale ee suuratulbaqarana ragcadda labaad buu ku tukanayaa baan is idhi buuhi fa madaa waa socday ragcaddii hore ayuu nuskiiyo intii u dhoweydba waa dhaafay faqultu waxaa idhi yarkacu biha yacni suuradda waa ku rukuucayaayo ragcadduu ku dhammaynayaayo markuu dhammeeyo dabadeed buu rukuucayaa waa ku rukuucayaa saasaa loo jeeda ya ile markii hore wuxuu is yidhi laba ragcadood buu u kala qaybinayaa tii marka uu arkay inuu tiina dhaafay oo kala barhkiiyo intii u dhoweydba uu soo dhaafay wuxuu is yidhi haatan suuradduu ku dhammaynayaa uun ragcadda koowaad dabeedna markuu suuradda dhammeeyo waa rukuucaya uma iftataxa dabeedna markuu suuraddii dhammeeyeyna wuxuu furfurtay annisaa suuratu nisaa buu bilowday waa ragcaddii koowaad waana qiyaamuleyl faqara'ahaa suuratu nisaa buu akhriyey uma iftataxa dabeedna wuxuu furfurtay markuu suuratu nisaana dhammeeyey waa isla ragcaddii ayuu wuxuu bilowday suuradda aali cimraan faqara'ahaa iyadana waa akhriyey oo iyadana waa dhammeeyey waa suuratu nisaa iyo suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan yaqra'u mutarasilan wuxuu akhrinayey mutarasilan xaal markaa si deggan uu akhrinayo tartiilinayo ayuu akhrinayay wa idaa mara markuu soo maro biaayatin fiiha tasbiixun sabbaxa aayad ay tasbiixi ku sugan tahay markuu soo maro waa tasbiixsanayey wa idaa mara markuu soo maro bisu'aalin sa'ala yacni duco markuu soo marona waa ducaysanayey oo wax wanaagsan oo la sheegaayo markuu soo maro lafteeda waa ku ducaysanay bisu'aalin waxaa loo jeeda ay mawdic su'aalaa loo jeeda wa idaa mara markuu soo maro bitacawudin magangal markuu soo maro bimacnaa mawdic yacni ilaahay wax laga magan galo markuu soo maro sida naar iyo wax la mida la sheego tacawada wuxuu magan geli jiray ilaahay buu magan geli jiray ilaahay ayuu magan geli jiray uma rakaca xudayfa wuxuu yidhi dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam waa rukuucay alxadiida ay akmil alxadiida xadiiska dhammaystir xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxyaalaha laga qaadanayana waxaa ka mid ah suuradaha qur'aanka tartiibta musxafka in la raacaa inaanay waajib ahayn ee la khilaafi karo oo loo kala hormarin karo siday musxafka u tartiibsan yihiin xagga suuraduhu suuratulbaqara markuu nebigu akhriyey sala allahu alayh wasalam aali cimraan kuma xigsiin suuratunisaa buu haddana akhriyey markuu suuratunisaa dhammeeyey ayuu haddana suuratu aali cimraan ku soo noqday marka tartiibtii musxafka ee xagga suuradaha ku saabsanaa ma waafaqsana qiraa'adaas marka inayna laazim ahayn in ilaaba ilaa sidaas tartiibta musxafka u qoran tahay in loo akhriyaa inayna waajib ahayn ee in la khilaafo ay bannaan oo suurado aan isku xigxigin in la akhriya inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya jawaaskaasaa laga deliishanaya wa qara'a nebigu u akhriyey sala allahu alayh wasalam sida laga sheegaayo leylatan habeen buu akhriyey wa huwa wajicun isagoo xanuunsanaya asabca atiwaala toddobada dhaadheer ayuu akhriyey toddobada suuradood ee dhaadheer ayuu akhriyey waa suuratu lbaqara laga bilaabo ilaa suuratu tawba laga gaadho waa toddobadaas wey suuratu lbaqara iyo suuratu ali cumraan suuratu nisa suuratu maa'ida suuratu lancaam suuratu lacraaf iyo suuratu tawba yacni anfaal laga saaro waayo iyadu tawiila ma aha ma dheera saas aawadeed sabca tuwal ama sabca tiwaal waxaa loo jeedaa inta kale isku xigta marka la sheego tawbaa markaysagaa lagu darayaa anfaal baa laga reebaya xadiidka waxaa soo wariyey abu yacla iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waagii hore xadiidkan waa saxiixiyey saasuu sifatu salaadka ugu soo saaray laakiin markii dambe shiikhu waa ka noqday oo wuxuu ku dembeeyey shiikhu inuu xadiidka daciifiyo waxaanuu xadiidka daciifnimadiisa ku caddeeyey silsilatu axaadiisi daciifa ayuu ku caddeeyey xadiidkana waxaa kaloo soo wariyey ibnu khuseyma waa soo wariyey ibnu xibbaan waa soo wariyey iyo marka waxaway abu yacli iyo xaakim u sheikhu inoo sheegay marka xadiiskani waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira mu'amal ibnu ismaaciil nin la yidhahdaa ku jira ninkaasina waa nin daciifa sayulxifdiya oo xifdigiisu xun yahay bala bukhaari hadal adag buu ka yidhi ninkaasoo wuxuuhi waa lxadiis waxaanu bukhaari yidhi kullu man qultu canhu munkar lxadiisi laa taxilu riwaayatu canhu sheekh albaanina waagii hore wuxuu ugu tegey xadiidkani inuu qawi yahay bimajmuuci turuq buu isla ku quwe oo waxaan ku kadsoomay buu yidhi ibnu xajar alhaythami ayaa wuxuu sheegay duruq kale inuu leeyahay duruqdaa kale uu sheegay ayaan dabeedna sidaa ugu quweynayey sheekh albaani wakhtiyada qaarkood waxa uu sameeyaa xadiis yacni dacfi ku sugan yahay ayaa duruq kale oo markaa waxa weeye sanadkeeda aanu taalacanin oo culamada qaarkood ay ka xikaayoodeen oo sheegeen ayaa isagoo rajaynaya inaan dacfigoodu darrayn ayuu ku quweeyaa waxaana dhici karta dariiqyada noocaasi wakhtiyada qaarkood inay noqdaan qaar dacfigoodu daran yahay wa aan taqwiyo u ahayn aan taqwiyo saalixu ahayn marka bacdi waxyaalahay ku naqdiyaan bay ka mid tahay sheekh albani almuhim duruqdaa isagaana sheikhu taalacanin ayuu hadalka haysami ictimaaday dabadna markaasuu majmuucu duruq ku quweeyey laakiin dariiqyadii markii dambe uu arkay waxa uu arkay inaynay saalix u ahayn inay quweeyaan oo wax kabaan saas aawoodee akhiiran wuxuu ku tegay inuu xadiisku daciif yahay waxaanu yidhi ruuxa markaa sifatu salaad haya oo markaa xadiiskaas waxa weeye shardi ha ku sameeyo oo waxa weeye markaa qalinka ha mariyo maadaama shardiga kitaabka aanu waafaqsanayn raqamka uu daciifada xadiidku ku leeyahay waa saddex kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashan saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo shan wa kaana axyaana yaqra'u fii kulli rakcatin bisuuratin minha waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yaqra'u mid akhriya fii kulli rakcatin ragcad kasta mid ku akhriya buu ahaa bisuuratin suurad minhaa ka mid ah toddobadaas suuradood ee dhaadheer xadiiskaana abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey bisanad saxiix wamaa culima sheikhu wuxuu idhi lama oga annahu nebigu sala allahu alayh wasalam qara'a alqur'aana inuu akhriyey qur'aanka kullahu dhammaantii inuu akhriyey fii leylatin habeen gudihii inuu ku akhriyey qadu weligii inuu ku akhriyey lama oga xadiidkana muslim baa saxiixa kusoo wariyey bal innahu lam yarda dalika kasoo soo guurtaase nebigu sala allahu alayh wasalam yacni lam yarda kama raalli noqon daalika arrinkaasoo qur'aanka in habeen lagu akhriyo ali cabdillaahi bni camrin ugama raalli noqon radia allahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdo cabdullaahi bnu camare waxaa fiicnayd inuu sheikhu yidhaahdo radia allahu canhuma maadaama yacni cabdullaahi aabihiina uu markaa saxaabi aha xiina qaala lahu markuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam cabdullahi ibnu camrin uu ku yidhi iqra'i alqur'aana akhri qur'aanka fii kulli shahrin bil kasta akhri yacni waxaa loo jeedaa bil kasta ku dhammee qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi innii ajidu quwatan anigu waxaan helayaa xoog aan ku awoodaayo inaan markaa intaa wax ka yar ku akhriyo qaala wuxuu idhi faqra'hu akhri qur'aanka fii cishriina leylah labaatan habeen ku akhriyo ku dhamme qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi innii ajidu quwatan anigu waxaan helayaa awood ama xoog aan ku akhriyo intaa wax ka yar aan ku dhammeeyo qaala wuxuu idhi faqra'hu akhri fii sabcin toddoba ku akhriyo toddoba maalmood usbuuc ku dhammee qur'aanka walaa tazid calaa daalika sidaa ha ka kordhinin oo maalmo ka yar toddobada ha ku dhammayn xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim uma rakhasa lahu intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa u ruqseeyo waa u banneeyey cabdullaahi bnu camrin an yaqra'ahu inuu akhriyo qur'aanka wuxuu u ruqseeyey fii khamsin shan maalmood gudahood inuu ku akhriyo ayuu markaa u ruqseeyo u banneeyey ama shan habeen xadiiskaana waxaa soo wariyay nasa'i iyo tirmidi tirmidina waa saxiixiye uma rakhasa lahu intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u ruqseeyo oo u banneeyey cabdullaahi bnu camrin an yaqra'ahu inuu akhriyo qur'aanka fii halaatin yacni saddex habeen gudahood inuu ku akhriyo oo ku dhammeeyo ayuu u bannay xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey wa nahaahu waa ka reebay nebigu sala allahu alayh wasalam cabdullaahi ibnu camrin buu ka reebay an yaqra'ahu inuu akhriyo qur'aanko yacni ku dhammeeyo fii aqala min daalika wax ka yar saddexdaa habeen sheekhu waxa uu yidhi waxaa soo wariyey daarimi iyo saciid ibnu mansuur ayaa isaguna sunankiisa ku soo wariyey sanadkiisuna waa saxiixu wa callala waa u sababeeyey oo cillo iyo sabab buu u sheegay daalika markaa taas nebigu sala allahu aleyh wasalam ay callala huwa dalik fii qawlihi lahu odhaahdiisii uu ku yidhi buu ugu cilleeyo cillo iyo sabab ugu sheegay man qara'a alqur'aana fii aqalla min halaatin lam yafqahhu man qara'a ku kastoo akhriyaa alqur'aana qur'aanka akhriya fii aqalla min halaahin saddex wax ka yar ku akhriya yacnii saddex habeen wax ka yar ruuxa qur'aanka ku dhammeeya lam yafqahu ma fahma qur'aanka imaam axmed baa soo wariyey sheikhuna waxau ihi sanadkiisu waa saxiix wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaayoo xadiidkaasi leeyahay laa yafqahu ma fahmaayo man qara'a alqur'aana kii akhriya qur'aanka fii aqala min halaahin wax saddex ka yarkii ku dhammeeyaa qur'aanka ma fahmaayo daarimi iyo tirmidi baa soo wariyey uma fii qowlihi lahu wuxuu kaloo ugu tacliiliye o ugu sababeeyey hadalkiisuu ku yidhi fa inna likulli caabidin shira marka wuxuu tilmaamayaa laba tacliil inay labadaba ku yimaadeen tacliil waxaa lagu sheegay xadiidkaa hore ayaa lagu sheegay oo waa inaanu fahmayn wuxuu kaloo ugu tacliiliyey fii qowlihi lahu hadalkiisa uu ku yidhi fa ina likulli caabidin waxaa u sugnaaday mid kastoo cibaadaysanaya shiratan yacni firinfircooni iyo dardar baa u sugnaatay walikulli shiratin firfircooni kasta iyo dardar kastana waxaa u sugnaaday fatratan baa u sugnaatay kala go' kala go'do ama caajis laga caajiso oo dardartii markaa waxa weeye laga gaabsado fa ima ilaa sunnatin wa ima ilaa bidca dabeed fatradaasi waxay noqonaysaa ama xag markaa yacni sunne inuu qofku markaa markuu fatrada markaa la yimaado bimacnaa dardartu ka ba'do oo firinfircoonidaa hore ka baxdo ama sunne xaggeed buu markaa waxa weeye fatrada markaa ula kici oo degenaansho markaa sunno uu ku deganaadu markaa la iman wa ima ilaa bidcatin ama xag bidco ayay fatradiisu noqonaysaa sunnada markaa yacni inuu ka tago shirada waxaa la yidhaahdaa nashaadka iyo firfircoonida iyo dardarta ayaa la yidhaahdaa shay walbana markaysagaa bilowgiisu waxaa laga yaabaa inuu marka isagaa dardar yeesho ayaa laga yaabaa marka dambe waxa weeye shaygii wakhtigu yaro dheeraadana waxaa dhici karta in laga caajiso oo yacni markaa dardartii ruuxa ka baado marka fatradu waa maxay waa kala go yacni markaa nashaadkii badnaa qofka ka bo'o oo noocan maa markaysaga u wahsado ama yaro caajiso taasaa markaa fatrada la yidhaahdaa fatradu waa kala go wey faman kaanat fatratuhu ku kastay noqoto fatratuhu fatradiisu ay noqoto bimacnaa waxa weeye caajiska uu markaa dardartii badnayd ka caajisaa ay noqoto ilaa sunnatin sunno xaggeed markaa mid u sugan ay noqoto faqad ihtadaa xaqiiqee waa hanuunay waman kaanat ku kastay noqoto fatratuhu fatradiisu ay noqoto yacni markaa kala go-a nashaadkiisu kala go'ayo ama uu degenaanayaa ilaa gayri daalika waxaan sunno ahayn xaggeeda ay noqoto mid u sugan faqad halaka xaqiiqe xaqiiqee waa halaagsamay xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan baa markaas soo wariyey sheikhuna waa quweynaya walidalika kaana sala allahu alayh wasalam sidaas daraaddeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam laa yaqra'u midaan akhriyin alqur'aana qur'aanka midaan akhriyin buu ahaa fii aqala min halaatin saddex habeen wax ka yar midaan qur'aanka ku dhammayn buu ahaa ee qur'aanka ama saddex habeen buu ku dhammayn jiray ama in ka badan buu ku dhammayn jiray ibnu sacdi baa soo wariyey buu sheekhu yidhi abusheykh fii akhlaaqi nabiy sala allahu alay wasalam wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid yidhaahdaa man sallaa ku kastoo tukada fii leylatin habeen gudihii ku tukada bimi'atay aayatin laba boqoloo aayadood ku tukada fa innahu yuktabu min alqaanitiina almukhlasiin waxaa lagu qoraa kaas kuwa ilaahay ateecaya inuu ka mid yahay ama kuwa qiyaamka samaynaya ee cibaadada u kacay inuu ka mid yahay ee salaatuleylka u kacay ee almukhlasiina la gaarka yeeshay ilaahay uu xushay ee uu gaar yeeshay kuwaas inuu ka mid yahaa lagu qoraayoo magiciisa lagu sajila waxaana soo wariyey sheikhu yidhi daarimi iyo xaakim xaakimna waa saxiixi wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriyaa habeen kasta gudihiisa wuxuu akhrin jiray bibani israa'iil suuradda bani israa'iil la yidhaahdo waa suuratu lisraaye suuraddaasu akhrin jiray wazumar iyo suuradda zumar la yidhahdo ayuu akhrin jiray xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i ibnu khusayma iyo tirmidi ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniye wuxu uhi sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina waa saxiixiyey culamada qaarkoodna waa ka hadleen xadiidkan oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha abulubaabata alcuqayli la yidhaahda ayaa ku jira magaciisana marwaan la yidhaahdo ninkaasna waxay culamada qaarkood yidhahdeen jarxiyo tacdiiltoonna uma hayno dahabina wuxuu yidhi khabarkiisu waa munkar ibnu khusayme laftiisuna waa ka tawaqufay oo waxau yidhi hadduu xadiidkiisu asaxo bimacnaa tacliiq buu gashay isagoo soo wariyey marka nawcan maa inuu ka tawaqufsan yahay ayaa ka muuqata hadduu sugnaado buu yidhi waayo ninkaas jarx iyo tacdiiltoona kuma ogin xaakim laftiisu waa soo wariyey laakiin waa ka aamusay oo isagoo mustadraka ku soo warinaya haddana waxba kama odhan laakiin sheekh albaani waa saxiixiyey waayo marka waxaway ninka abulubaabata alcuqayli la yidhaahdo ibnu maciin baa yidhi waa siqo marka tawsiiqa ibnu maciin buu ictimaaday sidaasuu markaa ku saxiixiyey qolyaha markaa garan waayey oo jarx iyo tacdiil ku garan waayey na hadalkoodu caaridi maayaan yani tawsiiqaas waayo waxa ay sheegayaan iyagu waa cadamu lcilmi waxaana la yidhahdaa man calima xujatun cala man lam yaclam ka marka waxa weeye og baa xujo ku ah kaan ogayn tirmidina xadiidka waaba u taxsiiniyey ibnu maciinna waxau idhi ninku waa siqo aya waxaa ishkaal leh dahabi marka uu ninka ka hadlay wuxuu idhi khabarkiisu waa munkar buu yidhi khabarkiisu waa munkar ayuu yidhi marka nowcan maaha khabarka gaar ahaan inuu markaa tilmaamay nakaaro ku sheegay oo aanu wejigeedana noocan ma caddayn ayaa marka waxaway ku jirta marka kolley xukunka xadiiskan kolley ima cadda yacni haddii waxa weeye ay noqon lahayd oo keliya ninka in la ysku haysan lahaa khabarka tacyiinkiisa nakaare aan lagu sheegi lahayn dee waxay noqon lahayd sida marka albaani inay marka awlaysan tahay laakiin waxa weeye dee xadiis ay culammadii waaweyneed qaarkood ka tawaqufsan yihiin haddii waxa weeye dee dalabada qaarkood ay ka tawaqufaanna laa ishkaal wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa man sallaa fii leylatin ku kastoo tukada fii leylatin habeen gudihii tukada bimi'ati aayatin boqol aayadood ku tukada lam yuktab min alkhaafiliin laguma qoro inuu kuwa markaa moogoone khaafiliinta ah ka mid yahay laguma qoro oo magaciisa laguma sajilo xadiiskaana waxaa soo wariyay daarimi iyo xaakim baa soo wariyey axaadiistan waxaa laga qaadanayaa qur-aanka marka la akrinaayo in qiraa'o deggan oo tadabbar ku jiro la akhriyo qur'aanka laakiin qiraa'o marka waxabay la degdegaayo oo la boobaayo oo la iska dudubinayo un aan la akhriyin laakiin qiraa'ad deggan oo lagu tadabburayo loo fiirsanayo in la akhriyo waayo qur-aanka in lagu tadabburaa waa maqsuud waa mid la rabo tadabburkuna waxyaalihii loo soo dejiyo ka mid yahay qur qur'aanka saas aawadeed qiraa'ada la degdegaaya ma fiicna nebiguna wuxuu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam ruuxa qur-aanka ku akhriyaa saddex habeen wax ka yar ma fahmo waana markaa u diidey cabdullahi ibnu camrin inuu ku akhriyo saddex wax ka yar waa ka nahyi waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf oo qur'aanka wakhti yar ku dhammayn jiray sida cusmaan ibnu cafaan waxaa laga sheegaa ragcad habeenkii uu tukanaayo inuu qur'aanka ku khatimi jiray min awalihi ila aakhiri waana ka asaxday cuhmaan bnu cafaan bacdi kaleo selafka ka midna waa laga soo naqliyaa inay qur'aanka wakhti yar ku dhammayn jireen alimaamu shaafici waxaa laga sheegaa haddaynay ramadaan ahayn habeen kasta qur'aanka waa dhammayn jiray bay yidhahdeen khatma ayuu habeen kasta samayn jiray kulla layla ramadaan markay tahayna khatmatayn buu samayn jiray habeen kasta oo ramadaana laba goor buu qur'aan ka dhamayn jiray marka aqwaal badan baa lasoo naqliyaa oo selafka qaarkood laga laga sheegaayo ay wakti yar ku dhammayn jireen qur-aanka almuhim culamada jamaahiirtu waxay qabaan inaanay xaaraan ahayn in lagu dhammeeya saddex wax ka yar laakiin inay tahay mid laga fiican yahay oo karaatu tansiiha makruuh inay tahay bay ku tageen waxaana lagu xambaarayaa selafka ama saxaaba ha ahaadaan ama khayrkooda ha ahaadaane qur'aanka wakhtiga yar ku dhammayn jiray ee iyagu saddex in ka yar ku dhammayn jiray ama axaadiista diidaysaa inaynay soo gaadhin ama inay ta'awuleen muta'akhiriinta qaarkood waxay yidhaahdaan cadamu alfiqhi laa yalzamu minhu cadamu alajri faham qur'aankii la fahmo haddii la waayo macnaheedu maaha ajarkii waa la waayaya ajarkii waa helaya oo ruux waa maajuur laakiin noocan maa naqsaa ku jira oo waxaa ka kamaal badan qiraa'o lagu tadabburaayo in la akhriyo oo loo fiirsanayo oo qalbiga lagu dhaqdhaqaajinayo taasaa ka kamaal badan bay calaa kulli xaal khayru lhadyi hadyu nabiy sala allahu alay wasalam markaa nebi maxamed ba haddaanu ku dhammayn sida fiicani waa inaan markaa lagu dadaalin ilaaba ilaa in la dhammeeye waa in marka ay noqoto qiraa'o deggen oo lagu tadabburaayo oo loo fiirsanayo oo tartiil lagu akhrinayo yacni saas yadaa waa inay noqotaa nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alay slam xadiiskii laga soo wariyey in aakhiru zamaanka soo bixi doonaan dad qur-aanka cabbi doona bimacnaa dudubin doona sida biyaha loo cabo kale u dudubin doona macanaa dudubiska noocaasi mid fiican ma axaadiistan waxay tilmaamaysaa oo kale man sallaa fii leylati bimiatay bimaatay aayatin fa innahu yuktaba min alqaanitiin almukhlasiin loogama jeeday ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen ruuxu habeen kastaba inuu intaa ku tukado ayuu fadiiladaa ku helayaa waayo lama odhan man sallaa fii kulli laylatin ee fii laylatin baa la yidhi saas aawadee hal habeen xataa hadduu qofku sidaa sameeyo aw laba boqol aayadood ku tukado marka waxaa lagu qorayaa oo lagu sajilayaa magaciisa kuwa qaanitiinta ee mukhlasiinta ah waayo haddii habeen kasta u shardi tahay fii kulli laylatin baa la odhan lahaa lamana odhanayo man sallaa fii laylatin bimi'atay aayatin fa inahu yuktabu min alqaanitiina almukhlasiin ba xadidku sheegay wa kaana axyaanan wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam marmarka qaarkoodna yaqra'u mid akhriya fii kulli rakcatin ragcad kasta mid ku akhriya buu ahaa qadara khamsiina aaya konton aayadood wax la qadara ama la qiyaasa aw akara ama wax ka badan konton aayadood ayuu markaa ku akhrin jiray ragcad waxaana soo wariyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey wa taaratan yaqra'u qadra yaa ayuha almuzammil kontonka aayadood wuxuu ku akhrinaya ama waxa ka badan salaatuleyl ila baabka wuxuu u keenay axaadiistii salaatuleylka qiraa'adiisa ku saabsanayd wa taaratan marna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yaqra'u mid akhriya qadra yaa ayuha almuzammil suurat almuzammil qadarkeedoo kale bimacnaa intay la eg tahay oo kale ayuu ku akhrin jiray salaadda habeenkii u tukanayo imaam axmed abu daawuud baa soo wariyey wamaa kaana sala allahu alayh wasalam ma ahayn nebigu sala allahu aleyh wasalam yusallii mid tukada alleyla kullahu habeenka dhammaantii mid wada tukada ma ahayn nebigu sala allahu aleyh wasalam muslim baa saxiixa ku soo wariyey ilaa naadiran marmar naadira mooyaane habeenoo dhan ma wada tukan jirin faqad raaqaba xaqiiqee waa ilaaliyey nebiga sala allahu alayh wasalam cabdullaahi ibnu khabaab ibni alcarabti saxaabiga cabdullaahi ibnu khabaab la yidhaahdo ayaa ilaaliyey oo doonay inuu u kuur galo nebiga sala allahu alayh wasalam salaaddiis iyo cibaadadiis habeenkii wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaasi qad shahida badra mid ka qayb galay beder ayuu ahaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay la jirkiisa mid beder ka qayb galay ayuu ahaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam muraaqabo ku sameeye oo ilaaliyey sala allahu aleyh wasalam alleylata kullaha habeenka dhammaantii ayuu u kuur galay oo ilaali wa fii lafdin lafdi kaleo xadiidku leeyahy waxaa ku sugnayd fii leylatin sallaaha kullaha wuxuu ilaaliyey habeen ayuu nebiga ilaaliyey sala allahu alayh wasalam habeenkaasoo uu nebigu sala allahu alayh wasalam tukaday habeenkaas dhammaantii wada tukaday oo qiyaamuleyl yacni markaa habeenkii oo dhan markaa uu ku sugnaa xataa kaana maca alfajri ilaa faraaqiisa uu ka faaruqayaa ama dhammaysadkiisa uu dhammaysanayaa ay ahaatay waaga la jirkiisa ay ahaatay oo markii waagu dillaacayey uu ka salaamad naqsaday falamaa sallama markuu salaamad naqsaday min salaatihi salaaddiisii ka salaamad naqsaday nebigu sala allahu alayh wasalam qaala lahu khabaabun wuxuu ku yidhi khabaab yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow biabi anta wa ummi yacni aabbaha iyo hooyaday baad markaa aan kugu furanayaaye bi abi anta wa ummi ay mafdiyun mid lagu furtaa tahay aabbaha iyo hooyadaye laqad sallayta xaqiiqee waa tukatay alleyla xalay waxaa tukatay salaatan salaad baa tukatay ama caawadan waxaa tukatay salaatan salaad baa tukatay oo la yidhahdo habeenkii wax yar baa ka baaqi ah haddii waagu beryo inagu waxaynu isticmaalnaa xalay baa la yidhahdaa laakiin inta gelinka hore oo dhan carabtu waxay iska yidhahdaan alleylata iska yidhahdaan albaarixa waxay u isticmaalaan marka gelin dambe ay noqotay baarixa cabbiraan curfigood waa saas marka innaga curfigeena marka lagu fasiro waxay noqonaysaa laqad sallayta xaqiyo waa tukatay alleylata xalay waa tukatay laakiin haddii tarjama xarfiya lagu sameeyo alleyla waxay noqonaysaa caawa saasay noqonaysaa marka sababtuna waxa weeye waa taa aan sheegay waayo carabtu erayga albaarixa oo habeenkii tegey laga tilmaamayo wakhtigay cabbiraan waxay tahay marka geli dambe maalintii ay noqoto laakiin habeenkiiba ha baxee inta gelinka hore la joogo oo dhan alleylataay gurayaan waqti duhr markuu la gaadho markaasay odhanaya albaarixa curfigoodaasaas laqad sallayta xaqiiqee waxaad tukatay alleylata saynu u fahmaynaa inagu ama u isticmaalna xalay ayay noqonaysa salaatan salaad baa tukatay salaaddaasoo maa ra'aytuka aanan ku arag sallayta inaad tukatay yacni xaalaad tukatay aanan ku arag naxwaha mid la mida aanan ku arag inaad tukatay oo ra haddaad basariya ku fasirto waxay noqonaysaa sallayta in jumlada la xaalayo aanan ku arkin sallayta ay xaal qad sallayta aad tukatay aanan ku arag naxwaha mid la mida aad tukatay aanan ku arag haddii ru'yada cilmi lagu fasirana waxay noqonaysaa jumlada sallayta inay tahay mafcuulkii labaad fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam ajal haa yacni salaada horey ii arag anoo mid la mida tukanaya ayaan tukaday innahaa salaatu ragabin wa rahabin waa salaad rajo iyo yacni cabsi labadaba markaysagaa loo tukanayo oo rabbina wax laga rajaynaayo lagana baryaayo yacni waxa weeye cadaabna laga baqaayo laga magangelaayo iyo waxyaalo markaa waxa weeye dhibaatooyina rabbi laga magangelaayo inuu rabbi inaga badbaadiyo wa innii sa'altu markaa salaatu ragabin wa rahabin rugbin wa ruhbin iyo ragbin wa rahbin iyo ragabin wa rahbin saddex waa bannaan saddexa mid waliba waa bannaanta waxaan loo jeedaa uun waa salaad rajo ilaahay laga rajaynaayo naxariistiisa iyo fadligiisa laga rajaynaayo laga baryaayo aawadeed loo tukanayo iyo magangal ilaahay laga magangalaayo cadaabkiisa yacni markaa fi dunya walaakhira wa inii sa'altu rabbi caza wajal nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam anigu waxaan weydiistay rabbigay caza ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyne halaatha khisaal saddex khasladood ama sifo ayaan weydiistay fa acطaanii wuxuu i siiyey itnatayni laba ayuu i siiyey wa manacanii wuxuu ii diiday waaxidatan midna waa ii diiday labana waa i siiyey midna ima siina waa ii diiday sa'altu rabbii wuxuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam waxaan weydiistay rabbigay anlaa yuhlikanaa bima ahlaka bihi alumama qablana inaannu inagu halaagin bima ahlaka bihi alumama wuxuu ku halaagay ummadihii qablana innaga inaga horreeyey wuxuu ku halaagoo kale inaannu inagu halaagin baan ilaahay ka baryey buuli wa fii lafdin lafdi kaleo xadiisku leeyahay waxaa ku sugnayd anlaa yuhlika ummatii bisanatin waxaan ilaahay weydiistay buu yidhi inaanu ku halaagin ilaahay ummaddayda abaar caama inaanu ku halaagin oo dhammaan wada haleelays fa actaaniiha waa isiiyey marka waxaa loo jeedaa abaar caama sida riwaayaadka qaarkoodba ku soo aroortay bisanatin bicaama waa abaar caama markaysa wada camimaysa oo aan cidnaba markaa muslimiinta dhaafin oo wada baabi'isa inaanu ilaahay ku sallidin ama mid waxa weeye beledada qaarkood ku dhacda ama muslimiinta qaar ku dhacda qaar kalena ay ka badbaadaan yacni taas iyadu kuma saabsana ta uu nebigu ka ducaystay ee laga aqbalay taa maaha ee waa mid caama nebigu wuxuu yidhi fa actaaniiha waa i siiyey ilaahay oo waa iga aqbalay wa sa'altu rabbii waxaan weydiistay rabbigay caza ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeyey wajalla isagaa weyne anlaa yudhira calayna caduwan min hayrina anlaa yudhira calaynaa inaanu inaga haalib yeelin oo inaga gacan sarraysiin korkeenna caduwan col min hayrina innaga aan ahayn yacni col kale oo gaalaad ama col gaalo ah inaanu ilaahay libta inaga siin oo qaar marka waxa weeye naga qaalib noqdo oo naga gacan sarreeyo oo siday doonaan naga yeela inaanu ilaahay naga yeelin yacni si caamo guud ummadda islaamka o dhan cadow inaanu saa ugu wada sallidin fa actaanii taana waa i isiiyey buuhi oo waa iga aqbalay wa sa'altu rabbii wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alay wasalam waxaan weydiistay rabbigay anlaa yalbisanaa shiican anlaa yalbisanaa inaanu inagu dheehin yacni cadowga aanu markaysaga dhex gelin shiican xaal aanu markaysaga kooxannahay sheikhu waxa uu dabdiyey nusakha kitaabka saan ku arkay anlaa yulbisanaa ya-da la godo laakiin waa khata sababkuna waxay tahay ya-da in la kordhigo masaadirta asalkaana siduu ugu soo arooray waa saas marka waa kelmaddu waa labasa yalbisu qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti أو aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd aw yalbisakum shiican marka aayaddaba sida ya-du u kordhigan tahay baa xadiiskana ya-du u kordhigan tahay labasa yalbisuna waxa weeye waa dheehitaankiiyo khaltistaa la yidhahdaa ama labisa yalbasu iyadu waa xidhashada dharka la xidho iyada labisa yalbasu baa la yidhaha tan khaladka iyo dheehista ana waa labasa yalbisu hadday kaa ishkaal gasho waxaad akhridaa aad kala garan weydo war teeba xidhashada ahayd teeba khaladka ahayd wala labasnaa calayhim maa yalbisuun taa maadigeeda iyo mudaariceeda halkaa lagu sheegay waa tii khaldiska ahayd waa tii dheehista iyo khaladka ahayd weeye walalabasnaa calayhim maa yalbisuun ta cagsiga ku ah ee maadigeeduna hoos dhigan yahay mudaariceeduna yacni xarafka dhexe uu kor dhigan yahay taasna waa tii xidhashada ahayd labisa thawba yalbasu fa manacaniiha taana waa iga diiday xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa'i iyo imaam axmed iyo tirmidi iyo tabaraani ayaa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey marka waxa uu sheikhu inoo sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu caadadiisu ahayn habeen inuu salaad ku istiqraaqo oo habeenkao dhan cishaa dabadiisa laga bilaabo ilaa waaga dilaaciisa laga gaadho inuu qiyaam oo habeenka marka wada tukanayo oo salaad u kacayo inaanu nebigu ku maanshayn jirin oo habeenkao dhan aanu saa samayn jirin caadadiisuna aynu saa ahayn laakiin sheikhu wuxuu yidhi marmar naadira waa dhacday waxaanu sidaa u yidhi xadiidkan kale ee cabdullaahi ibnu khabaab markaasuu labada xadiis u kulmiyo ka horeen nafyigana wuxuu ku xambaaray in looga jeedo haalibkaa laga nafyinayaa kan la isbaatinayana waxaa lagu xambaaray xaalo naadira inay tahay sidaas aawadeed buu sheikhu yidhi jamcin uu labada xadiis kulminayo ilaa naadiran ilaa naadiranna xadiiska kama mid ahee jamci uu kulminaayo ayuu yidhi fii laylatin sallaaha kullaha xadiidkan waxaa ku jirta habeenka o dhan inuu tukanayo xadiidkanna culamada qaarkood waa dhacday inay awilaan ay yidhahdaan kullaha wuxuu loo jeedaa haalibkeeda sindi shiikha la yidhahdaa waxau yidhi yuxtamalu ana almuraada haalibuha sallaha kullaha waxaa looga jeeda ama alleylata kullaha yacni waxaa la aqbali karaa in macnuhu yahay haalibka ayuu tukanayey wa yuxtamalu ama wayaxtamilu ana maa jaءa anahu ma kana yusallii kula leyli yakunu maxmuulan cala alcaada waxaa kaloo la aqbali karaa ama uu aqbali kartaa in xadiiska ku yimi nebigu sala allahu alay slam habeenka o dhan ma tukan jirin in looga jeedo caadada haalibkii sidaa ma ahayn labada weji ee sindi sheegay waxa markaa saxiixa oo raajixa wejiga dambe waayo lafdiga marka la yidhahdo habeenka waa tukaday fii laylatin sallaaha kullaha kullaha tawkiid baa loo keenay alleylatana waxay sheegaysaa habeenka o dhan iyadoo alleylata habeenkao dhan ay sheegaysay oo asha ku jirta laga faa'iidaysanayo cumuumka habeenka lagu camimaayo oo kulla leylati macnuhu u dhacaayo ayaa haddana si ixtimaal loo daafaco laga daba keenay kullaha lagu akiday marka in la yidhahdo haddana ixtimaalkii baa lagu lagu fasirayaa waa taawiil daahirka laga leexinaayo haddii la yidhahdo ta'wiilka waxay ugu wacaan xadiiskan kale nafyinayaa jira waxaa la odhanayaa nafyigaasi waa caam kanna waa khaas saas aawadeed sida fiican waa in la yidhaahdo haalibka ayaa laga tilmaamaya inaanu habeenka o dhan kici jirin waanu tukan jirin laakiin marmar naadira waa ka dhacday xadiiska cabdullahi ibnu khabaabna markii naadirkaa buu sheegaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam laba ducana in laga aqbalay ducana inaan laga aqbalin taasna waxay ku tusinaysaa marka laynoo sheegaayo ducada nebiyadu inay mustajaabo tahay in laga tilmaamayo haalibka inaan laga tilmaamayn cala alcumuum waayo nebi maxamedba sala allahu alayh wasalam ummaddiisa inaanu isku sallidin oo aanu firaq iyo koox aanu ka dhigin iska soo hor jeedo islaynaya qaar markaa waxa weeye qabaa'il isu laaya ama kooxa isu laaya inaanu ka yeelin ilaahay waa ka baryay ilaahayna kama aqbalin taa waa u diiday ilaahay taasi waxay ku tusinaysaa in marmar naadir ay dhici karto ducada nebiga sala allahu alayh wasalam in laga manciyo tanna waxay ka mid tahay naadirkii bay ka mid tahay saas aawadeed suufiyadu markay yidhaahdaan sheekh hebel waxaa la siiyey kun baa la siiyeyoo eraygu yidhaahdaabaa sidiisu u dhacaya wax ka baaqanaya ma jiraan warka noocaas inuu baatil yahaa ka muuqanaysa halkaas kun baa la siiyey maxay u jeedaan ilaahay wax kastaba marka uu doonaayo inay xasilaan ama dhacaan kun buu yidhahdaa dabeedna siduu u doonaayay u dhacaan innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquul lahu kun fayakuun marka warka ay odhanayaan hebel waxa la siiyey ama sheikh hebel ama weli hebel kalimatu kun baa la siiyey inay baatil tahay ku tusinaysa bal ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ruux baa kun la siiyey oo wuxuu yidhahdo kunba waa xasilayaan oo sideesay u dhacayaan waa kufri bay culamada qaarkood yidhahdeen oo waa gaalnimo waxaa ka mid a ah culamada saa sheegtay alimaamu alqaraafi oo kitaabkiisa alfuruuq ayuu ku sheegayaa kitaab alfuruuq ayuu alimaamu alqaraafi ku sheegayaa inay gaalnimo tahay warkaas culamo kaloo sheegeen waa jiraan marka labada duce laga aqbalayna waxay ahaayeen abaar caama inaanu ilaahay ku wada halaagin ummadda abaar caama oo muslimiin oo dhan wada haleeshaa carab iyo cajamba aan waxba dhaafin inaanu ku wada halaagin taasi waxa weeye waa ta koowaad ee laga aqbalay la siiyey ta labaadna waxay tahay cadow muslimiin oo dhan wada isti'saalaya aanu cidnaba dhaafayn oo muslimiin oo dhan waxa weeye dabar jaraya inaanu ilaahay ku sallidin muslimiinta waxaanu nebigu yidhi sala allahu alay slam taana ilahay waa marka waxa weeye mid gaaro marba waxa weye beled haysta oo marba qolo markaysaga dhibaataynaya ama abaar marba qolo ku dhacaysa ama beled ku dhacaysa ama beledo kala duwan ku dhacaysa oo waxa weeye baabi'inaysa taas waxa weye iyadu markaa tii caamka ahayda la sheegaya maa allaa yudhir calayna caduwan min hayrina waxaa looga jeedaa mid muslimiin o dhan wada istiisaalaya oo wada dabar jaraya aan waxba dhaafayn yacni meel kastay ku sugan ba sheikhu xagga hoose wuxuu ku sheegay faa'iido wuxuu yidhi xadiiskan iyo axaadiis kaleba waxaa laga qaadanayaa in la karaahiyaysanaayo habeenkao dhan si joogta ama si haaliba in habeenkao dhan loo nooleeyo loo kaco oo la yidhahdo habeen baan anigu seexan maayo ama haaliban habeen seexan maayo ee waxaan ku soo jeedayaa un salaad iyo cibaado liannahu khilaafu sunnatihi sala allahu aleyh wasalam waayo sunnihii ay khilaafsan tahay walow kaana ixyaau kulli leyli eh, afdala hadduu ahaan lahaa habeenkoo dhan in la nooleeyo cibaado lagu nooleeyaa mid fadli badan lamaa faatahu sala allahu alayh wasalam kama tageen nebigu sala allahu aleyh wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu aleyh wasalam hanuunna waxaa ugu fiican hanuunkii nebi moxamed sala allahu alay wasalam walaa taktara ha ku kadsoomin bima ruwiya can abi xaniifata raximahu allah waxaa laga soo wariyey abu xaniifa annahu makasa arbaciina sana yusalli subxa biwuduu'i alcishaa ay yidhaahdeen qaarkood yacni abu xaniife afartan sano ayuu salaadda subax wuxuu ku tukan jiray weysadii cishuhu ku tukan jiray oo afartankaa sano ma seexan habeen fa innahu mima laa asla canhu taasi waxay ka mid tahay waxyaalahan asal xaggiisa ka lahayn oo ka sugnayn bay ka mid tahay bal qaala acallaamatu alfayris abadi yacni sheikhaasi waxa uu yidhi fi raddi cala almuctarid kitaabkiisa la yidhahdo wuxuu ku yidhi hada min jumlati alakaadiib alwaadixati alatii laa yaliiqu nisbatuha ila alimaam kaasi wuxuu ka mid yahay beenaha jumladooday ka mid tahay beenahaasoo kuwii cadcad ahaa allatii beenahaasoo laa yaliiqu nisbatuhaa ah inay habboonayn loo nisbeeyo ilalimaami imaamka in loo nisbeeya inay haboonayn fama fii hada fadiilatun tudkaru warka ay sheegayaan fadli la sheegaa kuma sugna wa kaana alawlaa wuxuu markaa ahaa alawlaa ka habboon bimidli hada alimaami imaamkaasoo kale u habboon an ya'tiya bilafdali sida fadliga badan inuu la yimaado walaa shaka waxaan shakina ku sugnay ana tajdiid aطahaarati in weysada la cusboonaysiya likulli salaatin loo cusboonaysiyaa afdalu wa atamu wa akmalu inuu yahay ka fadliga badan ee kamaalka badan haadaa arrinku sidaas ayuu ahaan lahaa in saxa hadday sugnaan lahayd annahu sahira inuu soo jeeday tiwaala leyli habeenkoo dhan inuu soo jeeday arbaciina sanatan mutawaaliyatan afartan sanoo xidhiidha inuu habeenkii yacni soo jeedo aanu habeenba seexan hadday sugnaan lahayd sidaasaa u fadli badnaan lahay wa haadaa amrun bilmuxaali ashbahu kaasina wuxuu yahay waa arrin u ekaansho badan mustaxiilka u ekaansho badan wa huwa min khuraafaati bacdi mutacasibiina wuxuu ka mid yahay min khuraafaati bacdi lmutacasibiina khatar madbaciya ku dhacayo caynku hormariyey qolada madbacaddu ye mutacasibiinta qaarkood khuraafaadkooday ka mid tahay aljuhaali wax magaratadae abu xaniifa u tacasubay qaaluuhu fii abi xaniifata wagayrihi way ka yidhaahdeen abu xaniifa sidaas cid kalan abu xaniifa ahayna way ka sheegeen wa kullu dalika makduubun ashyaadaa dhammaantoodna waxba kama jiraan ee waa wax beena halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk